kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaal xilligan oo kale idaacadda kulmiya aad ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan oo maalnimo isniina taariikhdu waxay ku beegantahay tahay toddobaaanka bisha nofembar sannadka qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona dad isku qoys ah oo ku dhintay guri ku dumay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho qaar ka mid a ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo si adag uga soo horjeeda meelmarinta wax waxkabeddel lagu sameeyo dastuurka dalka ra wasaare xamse dadaallo loogu gurmanayo dadka fatahaduhu ay roobabku ay ku saameeyeen deegaanada maamulka jubbaland ayuu wadaa qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona rajo laga qabo in la kordhiyo heshiiska xabajoojinta ee u dhexeeya xamaas iyo israa'iil booliska maraykanka oo ka hadlay arday falastiiniyiina oo lagu toogtay waddankaasi iyo ku dhowaad shan ruux oo ku dhimatay weerar ka dhacay dalka taylan qodobadaas wixii kale nugu soo kordha xubnaha jirtay ee kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysa doontaan markale soo dhowaada lasili waymata hadaas carimate abaartuna waa sunne hadduu jiro saban xumaad waxaa xiga beri samaad sagsaaguna waa dhammaan buuraha surabaa u dhee kana soomaali naftuna silic way abaartuna waa sunnee hadduu jiro sabal xumaa waxaa xiga beri samaan sagsaaguna waa dhammaan gaalool samadaa jiro salkuna war horsanyey ayaan saba dhasho abkayguma suuli karo samada calankaa kula ayaasan ka taagi faray adkay soo samir lahaw bilaha soonka ibaray gaalool samadaa jiro salkuna waroorsay ayaan saba kula dhasho abkayguma suuli karo socda calankaa kula dhaama ayaasan ka taagi faray adkay soo samir lahaw ilaah soonka haxibaray daruuraha sixirka iyo dasaxakani dul iman samaaluhu wuxuu ahaa naflaha madowgu samee sadhadka faraaruqiyo intaasoo socofan safiicudan u lahaa cadaawo kagaasisaandaruuraha sixirka iyo tasaxalkani dul iman soomaaligu wuxuu ahaa naflaamada ugu sambe sadada tafaraaruqiyo intaasoo soo cufin safiir cudud u lahaa cadaahu kagaasisaanallow soolasii bulshada soo keeyaynay yihiin sinjiga ka mid ahaysano waaqood kala soo lahayn sariir lagu wadaa gamcaan janaadusan loo ahow hargaysayisaba wanaag sirada baxno ahow sinjiga kamidaysano boqoodka la soo mahay sariir lagu wada gamaay banaadka sarrow ahow hargaysa isaba wanaag sidaa waxaynow ahow waxaa xalalay sawiray anigoo nabad saadayo sareera dadkahoo kuladay waxay sugayeena ah, helay buuraa suurad baawdhe aankana soomaalinimo gobtuna sinic way martaa naabtana saxaniiduma tiro waxaa xalila ii sawiray anigoo nabad saadayo sareeda dadku kuladay waxay sugayeen buuraha surad u dheer kana soomaalinimo gobtuna silic martaa dana saxariima tiro waxaa xalay lay sawiray geligoo nabad saadayo sareena dadkoo kuladay waxay sugayeena ah, helay duuraa suradbaada u dheer ka soomaalinimo gobtoa silicway martaa adana saari martimo alintaasi ku dhaafnaysa sixida furuta barnaamijka ogaal khayri weliga sadaqada bixiyo hadda qayli weliga kufadaadi dadkaada boqolkaad diraysan weliba waad helaysaa kubadaadi dadkaada boqolkaad diraysan weliba waad helaysaa boqorka waxaystee amba hawenigii maalkoodii baaba'ay kale kusoo dhawaada barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaan ku bilaabeynaa wararka ka imaanaya degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxa ay sheegayaan in dad shacaba ay halkaasi ay ku geeriyoodeen kadib markii uu ku dumay gurigii ay ku jireen waxaana la sheegay in ilaa iyo saddex ruux ay halkaasi ay ku geeriyootay iyadoona dadka dhintay ay ka mid ahayd haweeney umul ah oo maalin uun dhalan waxaana jirta in sidoo kale dadka deegaanku ay siyaabooyin kala duwan ay arintan uga hadleen goobta uu shilkani amaba ay dhacdani ay ka dhacday waxaa booqday wariyaheena cabdiraxmaan axmed gacal waxaana uu wax kasoo weydiiyey uu soo wareystay dadkii gaartay iyo sidoo kale dadkii kale ee deegaanka kuwaas oo ka warbixinaya sidii ay wax u dhaceen dhibkaasaa nagu dhaca anaga durbiga caro lagu soo shuba asoo sakaraad ahoo takhtaqoo dumi rabo haddii carada lagu soo shubo ninka haddii cabasho loo sameeyo derbiga lahayna waxuu dhahay waxba igama quseeyaan anaa waxeygaan leeyo dhahay dhulkaygama ayla leedihiinoo dhahay dadka jiingada deganaayinoo ka hooseeyeen hadday u cabteenna waxuu dhahay gurigayga ilama lihidiin saaka carro ku soo shuba qaybteed qeylada iyo jabiiqa haddoo yeerana ninka baawurka wada iyo ninka carada keena ninka carada lahaa oo dhulka iskala waa isla ordeen haddii la cabashada loo sameeyana wuxuu yidhi gurigayga ilama lihidiin marka derbigana derbigan waa soo duuyaan la yacna meesha cabasho waa jira lay caasaa meesha jiro oo hadduu derbiga soo dumo oo carara haddii cabashada loo sameeyana oo gurigeygama aleedii inuu dhah waa orodi ninka loo qabala xaafadaa laysla degaya dhulka dadka iska lahay waa horta ma dhuumahayaan laakiin inta yimid saake muslinka soo gurmaya kama soo qaybgelin markau jugta maqleen waa carariyey waa kaas saddex qofood may saddexdoodaa dhintee laba inta lasii waday dhinta midna guriga intay meesha joogta iska dhimataba marka anaga cadaalada u baahana dadka dad caro lagu dilo waa maana dad darbi kusoo duma waa kaasa dowladdan waxaa looga baaqaa ninkaas yad inuu gacan ku dhiiglaya waxaan u sheegaynaa anaga dadka dadka ka dhinta haddaanna mate allah u naxariisto dhibaa iska dhacay saakay ilaahay idinkiis waay ilaahay wuxuu soo reed qaada ma yimaadaan derbigaana nagu soo dumay caraa gadaal looga soo shubay saddex qofoodaa ku dhimatay waa kaasaas labaiyo tobanka subaxnimo haddaan salaad dukana kabacdian guriga kusii naqana waa seexanay kabacdio amarka dhaca injiyeera meesha howlkaha ayaa layidhi injiyeerka dimbiga qodoo uga jira maxaa dhacay carradaha laga soo sikiyo dirbiga inuu yidhaaha laga rabo meeshaa waxaan kuri dadka masaakiinta gurigoora biyugu soo galay eh, walaahi aniga ma sheegi karo ninka meesha mas-uulka ka ah ayaa la xiray iyo walxadan ninkan dhahay wax la xiray ma ogi say wax yihiin aniga ma sheegi karo waxay dhacdo salaada subax ay dhacdo kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku sugan degmada kaaraan ee gobolka banaadir iyadoona guri halkaasi ku yaala la sheegay in uu soo dumay amaba uu guri kale derbigiisa uu ku dumay taasoo keentay in ilaa iyo saddex ruux ay halkaasi ay ku geeriyoodaan waxaana dadka xaafadaasi degan ay ku eedeynayaan injineerka dhisayay guriga guriga kale uu ku dumay in uu isagu uu uu ka dambeeyey dhowr jeer ay ku wargeliyeen uu wax ka qaban waayay waxaana jirta in sidoo kale la filayo in saacadaha soo aadan ay booliska gobolka banaadir ay arintani ay war ka soo saaraan warar kale haddii aan eegnana maalmihii ugu dambeeyey waxaa si weyn loo hadalhayay dood adagna ay ka taagneed wax kabedel lagu sameeyo dastuurka dalka iyo in baarlamaanku ay meel mariyaan dastuurkaasi si looga gudbo qabii qoraalka uu ku jiro dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ay ku dadaaleysaa sidii dastuurka dalka qabyada looga saari lahaa oo uu noqon lahaa dastuur rasmi ah iyo sidoo kale sidii looga guuri lahaa hanaanka baarlamaaniga ah ee dalka oo uu kusoo dhaqmeeyey in muddo ahba waxaana jirta sidoo kale in dowladdu ay dooneyso in loo gudbo hanaanka madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka taas oo ay kasoo horjeedaan xildhibaano badan siyaasiyiin iyo sidoo kale dowlad goboleedka puntland waxaa jirta in haatan baarlamaanka kalfadhigiisa afraad uu dhowaantan uu furmay oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu furay sidoo kalena khudbadii furitaanka kalfadhiga afraad waxa uu ka codsaday in baarlamaanku uu ku dadaalo sidii uu dastuurka qoraalka uga saari lahaa xildhibaano badan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa qaarkood waxa ay taageersan yihiin in wax kabedel lagu sameeyo dastuurka oo la qaato hanaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka halka qaar kalena ay qabaan in ay tahay waxaana aana ahayn in laga gudbo hanaanka baarlamaaniga ah oo ah madaxweyne iyo sidoo kale ra wasaare dadka doodaasi qaba waxaa kamid ah xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena ah hogaamiyaha xisbiga wadajir waxa uu sheegayaa in aysan suuragal ahayn waqti xaadirkan in wax kabedel lagu sameeyo dastuurka dalka taasoo sheegay in uusan baarlamaanku uu awood u lahayn waxa uu sidoo kale uu ku adkeeyey carabka in loo baahan yahay in waqti xaadirkan aanan laisku mashquulinin arinta la xiriirta in la bedelo hanaanka doorashada dalka ee madaxweynaha iyo ra wasaaraha waxa uu sidoo kale uu sheegay in somalilan iyo puntland aysan arintani aysan taageersaneen oo ay ka maqan yihiin goobta go-aanka looga gaarayo taasina ay keeni karto tafaraaruq iyo sidoo kale in lasii kala fogaado waxa uu hoosta ka xariiqay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku taageersan yahay waxyaabo badan oo ay kamid tahay la dagaalanka al-shabaab iyo sidoo kale deencafinta balse uu uga soo horjeedo fikir ahaan in waqti xaadirkan la bedelo hanaanka doorashada ee dalka ee baarlamaaniga ah loona gudboomiyada madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdishakuur oo waraysi siiyey mid kamid ah warbaahinada dalka gaar ahaana warbaahinta dalsan ayaa arrimahaas isagoo ka hadlaya waxa uu yidhi aniga horta nidaamkeena waa federaal dadka nidaamka federaalka ee presidential assistant ka qaatay ee nidaamka federaalka maraykanka ka mid ah dadka decentralized authority-ga aan federaalkan ahayn laakiin waxa la yidhaahdo devolution oo kenya dariskeenaha ka mid ah waxaa awoodda xukuumadda waxaa lagu wareejiyey labada aqala lagu wareejiyey oo waa la socotaaho madaxweynaha maraykanka wasiir kasta markuu soo magacaabo ama safiir kasta markuu soo magacaabo ama taliya ciidan hadduu soo magacaabo xagguu geeyaa wuxuu geeyaa sanadka laga ansixiyaa sida hadda sida hadda baarlamaanka xukuumadda reer wasaaraha looga ansixiyo wax kasta waxaa laga ansixiyaa sanadkaa laga ansixiyaa awooddii xaggii la geeyey sanadkaa la geeyey maxaa saas loo yeelaa markan fiiri annaga falsafadda ka dambaysa in hyper system oo executive powerka uu qaybsan yahay in la sameeyaan rabaa inaan dadka soomaalida u sharxo waxaa waaye waa laba arrin check and balancing isdheelitirka awoodaha siyaasadda waa mid anaga midaa marka soomaali ah ku hoos jirto oo qof kasta soomaaliyana og tahay waa isdheelitirka qabiilka waaye waa in madaxweyne keligiis xukunka la ordin markii nidaamka ri'aasiga laga dhigay say madaxda jecel yihiin oo markay xukunka imaadaane inay keligood talada ay ku soo aroorto oo isjijiidkan isqaqabsigan iyo waa lagaa daabararaca baarlamaana inta ka qayliyey eh, ra-isul wasaara inta kaa haysa dadka ma jecla dadka madaxda buuqbuuqi iyo soobacada ma jecla waxay jecel yihiin go-aanka inay iga gaaraan waa ta keentay madaxweynihii halhaada inuu goosto inuu dagaal galo oo seven seven galay taariikhda haddaad fiiriso soomaaliya dagaalkii seven seven laba ninaa laga yaaba inaad soo hesho inay madaxweynaha la ogaayeen dagaalka go-aankeeda gaaraya waana midka ay ka timid dowladda soomaaliya kolabsigeeda inuu dhaco annaga marka waa soo tijaabinay inuu madaxweyne keligiis go-aan meel oo kula galo waa soo aragnay dhibaatada ka timidna waa aragnay waxaa ka yimid ambiriba aniga oon ku qoray boostigayga in lagu kala tagaba dalkiiba bikaas madaxweyne asaa keligiis go-aanka gaaraya taasaa marka waxay dadka soomaaliyeed ayba rabaanba fiiri ani laba brocessan qayb ka ahaa siyaasaan usoo galay midna wuxuu ahaa kii jabuuti ah la socoto two thousand naankii annaga iyo dowladdii isbaayskii dib xoreynta iyo dowladdii allah naxariistay kumeelgaarkeeda hogaaminayay cabdullaahi yuusuf aan qaybka iyo hadda electionkii ugu dambeeyey oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo intaana ku gabagabayna labadaba reconciliation kaasna hadduusan nuur caddayn allah u process reconciliation ma dhaceen haddii hadda prime ministerka ayna doorasho dalkan kama dhacda madaxweyne xashaqna madaxweyne ma noqdeen haddaysan dhici lahayn saas daraaddeeda soomaalida hadduu madaxweynaha wax la orod maago aan loogu talagalay check and balansiga kii institutionkana inuu jiro kii qabiilkana inuu jiro soomaali saas ayadaa ku talagasho isla dhigatay haddaa ka bedelaysa soomaali marka waxay kaga baahan tahay inaad soomaali consultation iyo dood adag iyo ka dhaadhicin aad la gashay u baahan tahay ee wax eh, hal habeen laba habeen ama saddex afar wiig baarlamaan lagula doodi karo maaha arrinta way ka weyn tahay waxaa isbedelay horta dee madaxweynaha hadda eh, commitmentigiisa dagaalka al-shabaabka ah annaga kuma ogeyn dowladdii hore maysan jirin hadda commitment uu shabaabka la dagaalayo ayuu yimid fiiri madaxweyne howlo badan fiican uu qabtaa jiro deencafintuu dhammaystirahay hadeertaan wax fiican shalay isaga iyo dowladdiisa strategic partnership soo wada siixdeen dowladda ingiriiska waa achievement oo diblomaasiyadda arrimaha dibadda ah midooga waxaa lagu biiraya hadeertaan east africa kansar ugu biilaya inkastoo aniga aan daraasaynin exaam garaynin benefitkii faydaha waxaan haddii xataa benefit tahayna waa wax fiican oo injaazaada la qabtay kamid tahay army imbagogo dagaal ugu jiraa in la khafiifiyo ama culaysyadii jir la khafiifiyo waa fiican howl badan oo qabtay laakiin annaga waxaan aaminsanaha waxaasoo dhan waxa ka muhiimsan oo ugu muhiimsan maxaa waaye wadajirka dadka soomaaliyeed waaye haddaa marka madaxweynaha oo damco inuu dhaawaco wadajirkii dadka soomaaliyeed waa midda aan rabna inaan gacanta ka qaban annaga madiidana oo dhahayna madaxweyne howlahada kala qabo doorashadii keen aan kula qabanno doorasho ka fiican tii hor si loo qabto oo dad soomaaliyeed ay si ay uga xoroobaan odaygii iyo iyo madaxweyne dowlad goboleed inuu manibulood gareeyo doorasho ka fiican tii hore keen xoreynta al-shabaab sii wad dagaalkii aan kugu gacan sii so hor sii soco waxaasoo dhan waxaa rabno waay howlaha kale dowladdu iyo alla socodsii no problem haddii adiga aad aad executivekii la wareegtay la wareeg kada wax ku qabanaysid no problem dhib naguma haysa annaga kuma fundamentalka waxyaalaha asaasiga dastuurka leeyahay hadda qodobka sagaal tobnaad ee dastuurka ee xaqa muwaadinka sheegaya inaan guri loogu dhici karin baarlamaanka ma bedeli karo yaabin xaqa xaqa muwaadinka siyaasadda xaqa muwaadinka ee socodka xaqa muwaadinka ee waxbarashada xaqa uma bedeli kariyo structureka stateka dastuurka baarlamaanka ma bedeli karo structureka stateka maxaa structure state ka mid a ah? qaab dhismeedka dowladda maxaa ka mid a ah? nidaamka inuu federaal yahay inuu dimuqraadi yahay inuu eh, parliamentary yahay anaga maba lihinba awooddaas barlamentari anaaba ka mid ah, ma lihin ma lihin dhibeedkeeda waa leenahay doodeeda waa leenahay inaan bislayno waa leenahay inaan ka doodno ka qayb galno waa leenahay laakiin maba lihinba intaas waxaan dhahay madaxweyne xataa haddaad marsiisato meel ma tegayso wax meel tegaya ma aha yuuna energyna kaa gelin waktina kaa gelin treasure iyo timena kaa gelin oo lacag iyo dhaqaale iyo iyo wakti iyo juud yuusa kaa gelin wax meel xataa meel tegaya ma cid xataa fulnaya xagee ku fulaya hadda hadday puntland diidan tahay joogin dowlad goboleeyaha kalena ani minid ay beri isbedeli karaan dadkii siyaasiyiintaha in aysan ogolayn xaggee xaggoo ka fulaya waxaan haddii la yidhahdo baarlamaan kaa fuliye hadda baarlamaankii anigii madaxweyne ah, xasheekh waxuu soo ogolaadaa diida hadda ka hor oo nidda waxa waa lagu heshiiye maaha baarlamaanka mandatekiisa maba ahaynba baarlamaanka hadduu mandatekiisa ka tallaabo waa la diidaa ha ku akaada mandatekiisa baarlamaanka kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo kamid a ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxa uu ka hadlayay fikirkiisa ku aadan sidau uga soo horjeedo wax kabedel lagu sameeyo dastuurka dalka iyo in baarlamaanku uu arintaasi uu meelmariyo labada hore barnaamijka ogaal ay dhegeysaneysaan idaacadda kulmiye kaga imaanayo waxaa lagu jiraa maalinkii ugu dambeysay ee heshiiska xabajoojinta ee u dhexeeya israa'iil iyo sidoo kale kooxda xamaas waxaana la filayaa in maanta labada dhinacba ay sii daayaan maxaabiis hor leh iyadoona qorsho uu ahaa markii horeba in xamaas dhankeeda ay sii dayso ilaa iyo konton israa'iiliyiina halka dhanka kalena ay sii dayso eh, israa ilaa iyo boqol iyo soddon dadka falastiiniyiinta ah dowladaha qatar masar iyo sidoo kale mareykanku waxay rajo weyn ay ka qabaan amaba dhinacyadu ay ku boorinayaan in ay kordhiyaan heshiiska xabajoojinta si maxaabiista hartay laisku dhaafsado waxaana ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu war laga soo saaray xafiiskiisa lagu sheegay in iyaga dhankoodu ay diyaar u yihiin in ay muddada ay kordhiyaan balse waqti kasta oo heshiiska xabajoojinta uu dhammaado ayay sheegeen inay diyaar u yihiin inay qaadaan weeraro aada u culus oo ay ku beegsanayaan kooxda xamaas waxaana netanyahu oo la hadlay madaxweynaha mareykanka jo baiden oo uu sheegay inuu diyaar u yahay in uu kordhiyo ee muddada xabadjoojinta si loo sii daayo dadka ku harsan gacanta ee kooxda xamaas oo uu ku sheegay in ilaa toban israa'iiliyiina ay gaarayaan waxaana jirta in sidoo kale warka kasoo baxay xafiiska ra wasaaraha israel benyamin netanyahu lagu sheegay in uu xafiisku gacanta uu ku hayo dadka ay dooneyso kooxda xamaas ay sii deyso oo u dhashay israel kuwaas oo ay ku sheegeen ilaa iyo kow toban ruux waxaana sidoo kale jirta in isra dhankeeda ee kooxda xamaas ay u gudbisay dadka falastiiniinta ah oo ay dooneyso in saacadaha soo aadan ee xabsiyadeeda ay ka sii deyso waxaana jirta in arintani loo arko inay ahayd mid muhiim ah in la gaaro heshiis xabajoojina oo ay dhinacyadu isku dhaafsadaan maxaabiista taasna ay fursad ee u noqoto in dadka rayidka ah ee ku sugan magaalada khaza ay ka nastaan daryanka madaafiicda waaweyn oo ay tan iyo bishii oktoobar aynu kasoo gudubna horaanteedii isra-el ay ku garaacaysay magaalada khaza halkaas oo dadka ku dhintay lagu sheegay in tiro ahaan ee waqti xaadirkan ay ka badan yihiin afar sideed boqol konton iyo afar ruux oo falastiiniyiin ah waana dadka dhintay ee falastiin u dhashay tan iyo toddobadii bishii oktoobar aynu kasoo gudubnay halka tirada isra-iilna lagu sheegay inay ka badan tahay kun iyo laba boqol oo ruux ilaa iyo haatan dad kale sii daayay oo ay dhinacyadu ay sii daayeen waxa ay dib ugu laabteen guryahooda iyagoon ehelkooda la midoobay waxaana jira weli dad kale oo hor leh oo ay dhinacyadu iska hayaan dhanka israa'iilba ha u badnaadaan oo xabsiyadeeda ka buuxaan dadku u dhashay wadanka falastiin kuwaas oo muddo sanooyin aada u badan ah xabsiyada uga buuxo balse dhanka israael weli waxaa walaac xoogan dadweynuhu ay ka qabaan dadka kale ee ku harsan gacanta kooxda xamaas inkastoo inta lasoo daayay ay sheegeen in kooxdu ay si wanaagsan ula dhaqantay sidoo kale waxaa si weyn loo hadalhayaa fal ka dhacay wadanka mareykanka oo lagu beegsaday arday falastiiniyiin ah oo wadankaasi wax ka baraneysay waxaana la sheegay ilaa iyo saddex wiil oo u dhashay falastiin in lagu toogto gudaha wadanka mareykanka ur u dooda xuquuqda muslimiinta mareykanka oo gudaha wadankaasina ka howlgala ayaa waxa uu sheegay in abaalmarin lacageed oo gaaraysa toban kun oo dolarka mareykanka uu ku bixinayo ama uu siinayo ciddii keenta xog ku saabsan ninka toogashada ee u geystay saddexdaasi arday ee u dhashay falastiin golaha xiriirka mareykanka iyo islaamka ee loo soo gaabiyo c a i r ayaa sidoo kale waxa uu ku booriyey mas inay baaraan ujeedkii ka dambeeyay toogashadaasi iyagoo tix raacaya kor u kaca aan horey loo arag oo ku saleysan naceybka iyo rabshadaha ka dhanka ah dadka muslimiinta gaar ahaana falastiiniyiinta hishaam awartaani tahsiin axmed iyo sidoo kale kinaan cabdulxamiid ayaa lagu kala magacaabaa saddexda ruux ee dilka toogashadaha lagu geystay gudaha wadanka mareykanka waxaana la sheegay in ay dhiganayeen jaamacadda fermont cambas xili ay u socdeen casho ayaana falkaasi u dhacay waxaana boolisku ay sheegeen inay weli ay baaritaan ay wadaan taliyaha booliska barlington john mura oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in laba ka mid ah dhibanayaasha iyo xaaladoodu ay wanaagsan tahay midka saddexaadna waxa uu sheegay inuu soo gaaray dhaawacyo aada u daran boolisku waxa uu sheegayaa in inuu baadigoob haatan ugu jiro qofka weerarkaasi ka dambeeyey waxaana jirta in mareykanka tan io markii uu bilowday dagaalka ka dhanka ah magaalada khaza horaantii bishii oktoobar ayaanu kasoo gudubnay inay kordhayeen falalka dadka falastiiniinta lagu geysanayo ee gudaha wadanka mareykanka waxaana arintaasi ay ka dambeysay kadib markii garab ka tirsan kooxda xamaas oo khasaam lagu magacaabo uu weerar uu ku qaaday gudaha israel halkaasi oo boqolaal ka mid ah israa'iiliyiinta iyo sidoo kale si gaara askarta wadankaasi ay ugu dhinteen dagaalkaasi waxaana taasi ay kordhisay naceebka dadka mareykanka ee cunsuriyiinta ah ay u hayaan dadka falastiiniyiinta ah inkastoo ay jiraan boqolaal kun oo ruux oo mareykanka u dhashay oo iyagana dhigayay dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan xasuuqa ee isra ay ka wado gudaha wadanka ee waa dhulka falastiiniyiinta gaar ahaana magaalada khaza weli ogaal ay markan waxaan aadaynaa dhanka xubnaha waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saaca qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa idila socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba salma xasan cabdulle waayahay salma waxaynu ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatanka saacadka loo hadalhayay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo haatan ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha bani-aadanimada ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu isbarbardhigu ku sameeyay shan urur oo soomaaliya qayb ka tahay urur goboleedka bulshada bariga afrika cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in dalada bulshada bariga afrika ay ugu duwan tahay ururada kale sida qaramada midoobe e u igad iyo weliba ururada kale inay ugu duwan tahay in mudnaanta koowaad ay tahay dhaqaale iyo weliba ganacsi taasi oo la aaminsan yahay in dhammaan ururada ku jiraan soomaaliya ay tahay mid ugu fiican ururka dhowaan ee ku biireen ee bulshada bariga afrika cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu yidhi qofka soomaaliga ah waxauu ku farxayaa oo keliya ah in dalalkaasi dalkugal la-aan u tegi karo waa guul ayuu yidhi in daladaasi weynaynu ku biirno dowladuna aad yaad ayaan ugu mahad celinaya ayuu yidhi xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in arrintan ay tahay inay ka faa'iidaystaan ganacsatada soomaaliyeed wuxuu leeyahay dhammaan ganacsatada soomaaliyeed fursad ayay u tahay in dowlada soomaaliya hadda ay ka mid noqoto bulshada ee bariga africa sidoo kaleed waxa uu shaaca ka qaaday in dhaqaalaha soomaaliya uu sii siyaadi doono gaar ahaan wadamada ay ku jiraan bulshada bariga africa waxaana dowlada soomaaliya ku ammaanay in arintan ay soo dedejiyeen sidoo kaleetana haddaba soomaaliya kamid tahay bulshada bariga africa isagoona bogaadiyey in ay tahay mid wanaagsan in soomaaliya ay ka mid noqoto ururada ama dalada bulshada bariga afrika sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu shaaca ka qaaday in ay dhammaan markii la eego ururada soomaaliya ku jiraan ay tahay midda ugu wanaagsan ama mid ugu fiican bulshada bariga africa ay dhowaan soomaaliya si toos u shaacaysay in ay ku jirto waa hagaag dhegeystayaal hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabeynanaahe markan dhankaiyo weliba qormooyinka qormada ugu horeysa dhankaygana cabdirashiido waxaa lagu bilaabay wax lala noolaado waxaa ugu qeyr badan wardiga alla weyne tasbiixda iyo tahliisha saaxiibka ugu wanaagsan uguna daacadsan ee dunida waa qur-aanka kariimka hadalkii ilaahay jacaylka ugu qurux badan adduuniya aqaraba waa jacaylka uu qof jeclaado alla weyne acmaasha waajibka ah ee alla dusheena ku waajibiyey waxaa ugu qeyr badan salaada ilin ama oohin aad qof darajadiisa kor u qaada waxaa ugu qayr badan oohinta alla dartii ah geesnimada dhabta ah ee la sheego waa in aad alle ka cabsato adigoon arkin rumaysatana inuu asiga kuu jeedo xilli kasta ma jirto dullinnimo ka weyn inaad hilmaamto galladaha ilaahay uu kuu galladay misena aad xasuusato wax yar oo biniaadam kuu sameeyey waxaa lagu soo gabagabeeyey qormadan dadka waxaa ugu qayr badan qofkaay bulshada afkiisa iyo adankiisa ka nabad galaan Música ugu dambeyntiina haddii aan eego qormadaha ugu dambaysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sitan xakamee fikirkaaga maskaxda marka aad keligaa tahay mar weliba aad fikirkaaga aad xakamayso waxaad noqonaysaa qof bulshada ku wanaagsan sidoo kaleetana habdhaqankaagu noqdo mid markaasi dabcan aad u khatar badan ama aad u fiican carabkaaga xakamee marka aad la joogtid dadka waxaa wanaagsan inaad aamusto amusnaantu waa wehelka keliya ee qofka baniaadamka uu leeyahay sidoo kaleet waxaa leeyahay xakamee go-aamadaada markaaad xanaaqsan tahay markaad xanaaqsan tahay waxaa laga yaabaa go'aamo aad adag qaadato laakiin mar walba aad xakamayso go'aamadaada waxaad noqonaysaa qof markaasi dabcan wanaagsan sidoo kale waxaa leeyahay u fiirso habdhaqankaaga marka aad caruurtaada iyo xaaskaaga hadla joogto waa marka kaliya loo baahan yahay in habdhaqankaaga wanaagsanaado ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabeeyey waxaynu soo xiganay qodbaraha bulshada kusoo gala maxamed abjar guud ahaan dhegeystayaal xubitaabadheg warbaahinta bulshada intana aan kusoo gabagabeynana nabad kulanti waxaad dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay waxa ay gaareen magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka oo ah maamulka jubbaland waxaana ra-iisul wasaaraha iyo wafdi uu hogaaminayo ee halkaasi ay u tageen in ay bal indhindheeyaan xaaladda ay ku sugan yihiin dadka uu saameeyey fatahaada webiga jubba iyo sidoo kale roobabkii xooganaa ee maalmihii iyo toddobaadyadii ugu dambeeyeyba ka da-ayay qeybo badan oo dalka ka mid ah waxaana wasaare xamsi oo sidoo kale uu wehlinayo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo mas-uuliyiin kale ay booqdeen meelo dhowr ah oo ay kusoo barakaceen dadka ay fatahaadu ay saameeyeen waxaana ra wasaaraha uu sheegay in arintaasi ay dhanka ka xukuumad ahaan ay dadaal xoogan ay ka geli doonaan sidoo kalena dadka kale ee waxhaysta ayuu ugu baaqay ra wasaaraha in iyagana ay qeyb ay ka qaataan samata bixinta dadka ku dhibaateysan qeybo badan oo ka mid ah maamulka jubaland waxaana jubbaland ah, qaybo badan oo ka mid ah laga soo warinayaa in xaalada bini-aadanimo oo aada u liita ay ka jiraan meelaha ugu daran ee jubbaland ay saameynta adag ay ku yeesheen fatahaadaha iyo sidoo kale roobka deerta marka laga tago jubbooyinka waxa ay tahay halka ugu daran gobolka gedo oo qeybo badan oo kamid ah gobolkaasi waqti xaadirkanba aan iskaga kala gooshi karin hab ugu darnaadaan magaalooyinka baardheero luuq iyo doolow oo kale waxaana jirta in sidoo kale dadaalka ay wado dowlada federaalka uusan ahayn dadaal ku filan marka la eego baaxadda dhibaatada ay gaarsiisan tahay inkastoo markasta ay dowladdu ay sheegayso in intii karaankeeda ay qabanayso haddana dadka soomaaliyeed ee waxhaysta ayaa dhankooda lagu baaqayaa in ay qeyb ay ka noqdaan samata bixinta dadka ay dhibaatooyinku ay soo gaareen dhanka haddii aan eegno wadanka thailandna waxaa la sheegayaa in weerar ka dhacay wadankaasi ay ku geeriyoodeen ugu yaraantii shan ruux waxaa la sheegay in weerarka uu ka dhacay meel ay ka soconaysay xaflad aroos waxaana la sheegay inuu weerarkaasi uu geystay askari hore oo ka tirsanaa ciidamada wadankaasi thailand waxaana la sheegay in askarigaasi uu soo weeraray goob ay ka soconaysay xaflad aroos halkaasina uu ku dilay eh, caruuskii iyo sidoo kale saddex ruux oo kale oo goobtaasi ku sugnaa ka hor intuusan isagana istoogan waxaana la sheegay in shaqhsiyaadka ku dhintay weerarkaasi lagu kala magacaabi ciqaabi jiray katuug zuuzuug oo sagaal iyo labaatan sano jir ahaa kaanshaan baajtuug oo afartan iyo afar sano jir ahaa kuwaas oo iyaga isguursaday maalinimadii sabtigii waxaana la sheegay in falkani uu si gaara ah uga dhacay waqooyi bari wadankaasi thailand warbaahinta wadankaasi ayaana si weyn u hadal haysa arinta la xiriirta weerarkan uu askariga hore uu kusoo qaaday goobta ay ka soconaysay xafladaasi aroos waxaana sidoo kale la cadeynin xiriirka ka dhexeeya ruuxaasi iyo sidoo kale shaqsiga xafladaasi aroos dhiganayay ee uu toogtay wadanka thailand aan iraahday wadanka new zealandna waxaa si weyn looga hadalhayaa dowladda oo soo saartay amaba sheegtay in ay mamnuuceyso sigaarka in lagu cabo wadankaasi new zealand dowladdu waxay sheegtay in ay qorsheyneyso in guud ahaanba wadankaasi laga mamnuuco cabista sigaarka oo ay sheegeen in dhibaatooyin xoogani uu ku hayo sharci dejinta wadankaasi ayaa waxa ay ka doodayaan sidii arrintaasi loo meelmarin lahaa jazinda arnad oo ah hogaamiyaha dowladda wadankaasi waxa ay sheegtay in sanadka soo aadan gebi ahaanba laga mamnuuci doono dadka dhashay wixii ka dambeeyay sanadkii laba kun iyo sideed inay cabaan sigaarka si iyagana qorsho kale looga dejiyo dadka kale ee waqtigaasi ka hor dhashay sigaar cabistu waxa ay halis xoogani ay ku tahay dadka caafimaadkooda si gaara ah dhalinyarada ayaa waxa ay la daalaadhacayaan xanuuno kala duwan oo kasoo wajahay cabista sigaarka waxaana dowladda new zealand ay sheegtay in warbixino dhowra ah oo hay-adaha caafimaadku ay soo saareen ay goorsii horreysay ay ku sheegeen in ay dadku gaar ahaana dhalinyaradu ay qabatimeen cabista sigaarka taasina ay tahay in laga hortago dowladdu waxay sheegtay in ay dejinayso shuruuciyo si adag arintaasi uga hortago waxaana khubarada caafimaadku ay ku talinayaan in ay tahay in arintan amaba ay ahaydba tallaabadan in goor hore la qaado maadaama dad badan ay u geeriyoodeen waxaa la sheegay in sanadkiiba shan kun oo ruux ay naftooda ay ku waayaan halista ka dhalata cabista sigaarka sida ay sheegayso waaxda caafimaadka ee wadankaasi new zealand waxaana dowladu haatan ay sheegtay in dadaalka ugu xoogan ay gelinayso sidii sanadka soo aadan looga joojin lahaa dhalinyarada inay cabaan sigaarka waxaana si gaara ah loo bartilmaameysaday dhalinyarada dhalatay ama da ay ku siman tahay wixii ka dambeeyey laba waxaana jirta in haatan arintani dad badan ay soo dhaweeyeen sidoo kalena kuwo kale ay mucaaradeen oo ay kasoo horjeesteen inkastoo markasta ay dowladdu ay ku doodeyso in ay dooneyso inay badbaadiso nafo badan kuwaas oo sanad walba u waxyeelooba cabista sigaarka qaybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan soo gaarnay barnaamijkeena maanta waqhtigiisa oo gaaban awgiis haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan kalamaanay waa la yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaale waxaa la yidhi bahadilkiiyo xadgudubkiiyo fidnada kooxihii badiyey oo beenta caadaystay iyo boobka aadanaha beerbeer waxay ugu dhaceen dab iyo baasiin war waxaa kaloo la yidhi rati balaaye ninka reer weyn u kala dega walinkaga leeray bushukuleel baanga karoon baahina dheriga karoon bilaayina nabida karoon aryamadeeyo buush weelkaan buuxi miyaa soo xusuusata war waxaa kaloo la yidhi bini'aadan ruuxii dhiboo bele ku fognaada wuxuu boododeeyaba adduun waa beryoo kale eh. budda iyo mar uunsow qabriga lama ballaysiiyoallilehe balaayoy nin badbaada haysto allilehe balaayoy ku baaday adigo ku baaqay waa naas warwaaqla ka tagtay allaylehe belaayooy markaynaba dubaado allaylehe belaayooy ninkan ku birdhigine ka baxsadayna fulay aryaa bashiirow adiguna waxaad ka tagtay allaylehe balaayoy baroor noqotay guusha allaylehe waxaan hubaa beelaha isdilaya dagaalada sokeeye guushoodu inay baroor tahauma hadda wax kale lagama faa'iidahaya miyaa weydiihe dadka ku fogan hadday ka heleen warna miyaa bilaayay mayka bulaalaa bilaanto asaylen saara i barbaarko shal yaraada leeyow aryamadeeyo farti mayga in la qoray waa la ogyahay warkalamaanay waxaa la yidhi isbahaysi guud baa nafluhu biliux ku yeeshaaye qof waliyo dhankuu buuxiyaa la ysku beegaaye midkan tiisa boganaysa waa laga korboodaayey adoo hiil hiilbidaaye ileen dib u boqooshaaye barbarkay doqoni kaa xigtaa kugu bannaanaa war horaa waxaa loo yidhi docday kaa jirtaabey dhaxani kaa disha daayo ma walaalkeed ma walaalkeed intii dunida joogtee doqoniyey dabkaabbaarya cabdikuusow adiga iyo kuwa kulamida xasan aadan mugow cod ka hore maqlay wuxuu yidhi masaajidkan ku aruuray war xasan aadan iyo loodkiisu markay dadka qaarkood arkaan inay fan iska dhaafaan waa ku saxan yihiin waxaa la yidhi fanaan hees macan waa inuu suud gorgoriyaa dacasla egeg waa inuu situu ku xaragoodaa waa inuu shan jeer maalintii codod sameeyaa dabadeedna facebookga iyo dhegaysta tuuse waa inuu hablaha tii qurxoon baybiyay dhahoe eh. isagiyo jacayl bays hayoon kala dhammaahayne cilmikii qabriga seexiyo ilka dhigay leylo inuu soo wajahayuu gabdhaha kula baroortaae eh. inkastoo tigtogley baryahan laga dacwoohaye kuwa raabka tiriyana afkaad kala baqaysaane eh. jugta iyo batuutooyinkaa laga dhegaystaahe xitaa qaar wax suugaan shabaha kuma la leentaane idinkoo dad waaweyn ahoo shacabka taageersan waayuu siduu noo bedelay kama hadlaysaane xaggeed hee u sii leedihiin waadha dhammaystirawaramaan war mahaysiine amniga muqdisho hadda wuxuu marayaa sida amniga caasimadaha oo kale loo sugo in loo sugo waxa ugu badane maanta adduunka laga isticmaalae amniga lagu sugana waxaa kow ka ah. kaamirooyinka ganacsatadana waxaan maqlay in dowladdu ku amartay goob kastoo ganacsi in kaamira lagu hor xiro aye festuugii sugitaankii amniga muqdisho miya war mar haddii bajaajii buruuf laysku gees baaro qaraxii bugdhihi jiray inuu baaqdo soo war biyihii qulqulaya xalma loo helay hayay war ma roobka ilaahay keena baa madaalo ku eedaynaysaan war magaalada inta badan kaamiradu waa ku xiran tahay arnimiyo wartigamuunganka buysintay miswil haafu waryaalka xaafadda waxay yidhahdeen dadsoo rogmadayo lamiyada durdulayo baliyada madaalan ku dabaalaheenna war weligiin kalemaanay warka waa dhabjistaan sidaad waalantihiin tihiine ganacsatadu boqolkiiba sagaashan amarkii waa qaateen kaamirooyinkiina waa xirteen shabaabna inay handadaan ganacsatada isku dayeeno ilaa saddex meelood waxaa la sheegay in qaraxan waxba geysani ka dhacay waar kaamaradu inay qabato miyay diidayaan guryaha hor hirtay diidi jireen warwarkaa ku soo boodinina hadda suuqa bakaaraha la sheegay malaayiinta ganacsi oo ka furan konton ka ah in dukaamadooda xidhan yihiin waxaana iiga soo baxday halkaa dukaamadaa in kooxdu lahayd sababtuna waxay tahay malaayiinta ganacsioo bakaaro iyo suuqyada kale ka furanay waxay u hoggaansameen kontonka rabta inay diiddo abni maahane waa mabda yaa may ka dabaqaxan mugaxaynoo wareeraayaan yaa hadday ka dabaqaxaan yaa bu'aale wax uga gadahaayahe warbowa khawaarijta ama bakaar ha joogto ama buurta joogtee hadda waa la baabiin suuqa u aheenee hargeysa shabaab kuma ganacsan karo uraqlow mayse soo dhaafiseen warwaraaba godkiisaa la degaahaa la yidhi warbow taliishub hadda ka wuxuu yidhi meel ay ka yimaadeen ku laabteen war kalemaanay war ma haysaane ra-iisul wasaare xamse cabdi aar kismaayow dika yidhi kismaayo ii kisadee karbuunadaada ma lagu soo dhoweeye saamawaadihi qaaran aan sugaynayow sarreeyow xamsow soo dhowow baan ku niri ma dheheno ma ku sii dareen dirigax alla dirigax warbow hadda buntland goormuu booqanahayaa igawalle somalilan ma aqbalayso inuu gooja cadda tago warwarka naga dhex gelinine ra wasaaraha kismaayo si weyna loogu soo dhoweeyey maamulka jubbaland oo madaxweyne axmed madoobe horkacayaana soo dhoweeyey wejiga saddexaad ee dagaalka shabaab miyaa laga bilaabay warwarka ku soo boodine ra wasaaruhu dagaalka khawaariijta iyo fatahaaduu u tagaa la yidhi meesha hadda tala rog caddaa oo dhixinka timi u raarici dhagaa ma la yidhi intiisan siin dhibaata aaftiyona awra daaqeenka yaray warmadayo warmay sida jubbada dhexe dad masaakiinahoo doon uga cararayay daadadka ayaa shabaab surankay ka bixi lahaayeen inta u istaageenay xabada ka horgeeyeen kadibna nafta oraday kugu aamintahay dadkii intay cararayeen addoontii la qallibantay soddon qof dad gaarayaana ku dhintaa layidhi halkaa hadda ummadda allaha badbaadiyo khawaarijtana rabbi ka qabto war shacabkii jubbada dhexe ma khawaariij iyo daadaa isu celiyey warsoon laguma odhan intaan isku jeeddayba cadaawuu naga jid helay jidgooyay noo dhigteen jamama beeraha ku yaal ma tagoor ruuxii jantaa aryaannaha war ma haysiina madaxweyne xasan sheekh beriga aqalka sare u tega cabdi xaashi u yeehay war madaxweyne farmaajo aqalka sare weligii idiima hortegin warba muxuu taga cabdi xashiba luqunta u galay aryadhaha warkayga dhex gelina madaxweynuhu abaalmari noo guddoonsiiya sinatarre la yidhi waa dadaaleen warkuu shala sheegana waa ku celiyo furuntaan ku naqaha ahow yidhi sinatarradana waxau ka codsaday inay dagaalka shabaab ka qayb qaataan hadda meel la fadhiya lama jooga idinka xaa idindhiga horta war cabdula waama somalilan la ixtiraafay ubow waaqlo muuse bixiso ma ixtiraafsanaa waragwaanjaajuuma wuxuu yidhi mucaaradkii waa shiriyo mujaahid muuse iyo muxuu yidhi faysal iyo wasiirraya mudanayaal maraykan u yeeray baa madaarka ka dhoofayo ma layna aqoonsaniyo waxaa ku mashquulabaa mirqaan lay odhanaya urur mahaysaane duleedka muqdisho dhulka kaawada laga soo qodo maleeshiya dadka ku dhibta oo isbaara dhiga jirtay maanta ciidankii xasilinta gobolka ka adeegtay jooga walsink waa ay jiifsada yeereenna war wowle weyne kaawadu sitii gawaarda lagu jidi jiray maaha war waaqlow kaawiyadduso midaad wax ku feeraysatiin maahan aryaadhaha lamadiinnuba wax ma kala ogidina kaawo guryaha lagu dhistaa dhulkaana laga soo qotaa warwarkaa iga dhex gelinina waxaa la yidhi nin kasta heli jiray waabiyaa helaye dambi wiilkii geystaba haddaa wiishla kacayaae shuutaa wareegtiyo mar hore waaranka u jaraye iska suga mooryaan baan wallee xamar ku waarayne wayhee ku daaye wadadeed maraysa arbow majlid baa u socotaa waddada waa lagu tusahayaa war kalamaanay war ma haysiin eh. markuu madaxweynuhu khudbadda u jeediyey baarlamaanka eh. mucaaradku wax badanay ka qoreen war kuwa twitter iskugu tegayoo madaxweynaha dhaliilayoon warkooda dhagaystay waxay dhaheen eh. koow timihii ku baxay siddeetan gaari laba lababa jeeruu madaxweyne noqday gacantaa u shakaalan hadda hadduu intaasi hammaan meel ka fariisto ummadda qurbowa kuwa kale arkaya waxay yidhaahdeen filinkan xasan shiikh xisbigiis wato wax dan inooguma jidho waarna kuwa kalean arkaya waxay lahayn imanka ixtiraafkii inoogu dhowya kuwii ugu darnay waxay dhaheen musuqmaasuqa kama hadlin ma faraxsanayn loomana sacbinin war kuwaana lagu dhegaysana ka dhimanaa warkooda ma shigshigin firinbilan laguma yeerin war anu arkay kuwa dhaliilka dhigaya dagaal maalin dhoweed dhacay shan kaliya shabaab looga dilay waar shantuba manay cadow hadhay ahayn war xildhibaan kulana wuxuu yidhi waagaan joognay shabaab hadday ka awood badan war xildhibaan kullane eh. degmada afarta muddo meeshay ku taalla ma sheega ilaa war faad yaasiin wuxuu yidhi eh. xasan shiikh waa madaxweynihii ugu horreeyey eh. ee si dimuqraadi ah xilka uga degay kadib isu bedelay qabqabla dagaal war cabdikuuso wuxuu sii raaciyey saan u hal mar waxaan aragnay isagoo qori wato mariina dhex taagan laakiinse waxaan la yaabay huteelka madaxtooyada u dhow markay ku soo weerareen sooma hadal qaadin warbaninksumawalahayidhihadda shariif buu ahaa war ninkii sakda la weerareen cabdishukuur buu ahaa war adinku ikhyaar tagtayoo istires ku dhacay tahayo siyaasadda isku mashquulinaysa ha ku wareerinine eh. kuwa hadda jooga wixii ka qaldan sheega aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi eh ow nin teegay wax ku teerayn howltaalaaloola eh. taashama nin tegay wax ku teerayn howltaagan eh. loola taashama warabaanafo gaxsho gabiye wuxuu yidhi eh. godob lama tacbado maalintuu talin adeerkaaye xukun taxaddi geystaba kolkii meesha laga tuuro tallaabadou bannaanee qurihii waa turkiga aade bal tartiib socday meesha waa laga tegaayaye warabawaan xajaada foqlocba wuxuu yidhi iyana waa tabaalaa wakhtigataynu aragnaa war adinkoon waxba isdaalin webiyada mada heelan ku dabaalahaynaa badweeyanimaan dabaalbarano webiyada madaalaan ku dabaalanaynaa waxaad dhegaysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaanna ogaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo intaan barnaamij midkaan la ah ku kulmi doonno sidaasii nabadgelyo